alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin qaala lmusanifu raximah llahu tacaala baabu maa shaygii buu u baab yahay jaa-a warada ay warada ku soo arooray ana alguluwa ay fi ana alguluwa in talaxtaga fii qubuuri saalixiin dadka wanaagsan xabaalahooda lagu talax tagaa yusayiruhaa ee yajcaluhaa uu ka yeelayo awthaanan macbuudaat tucbadu la caabudo min duuni illaah ilaahay subxaana wa tacaala sukadi maqsuudka baabkani wa bayaanu ana min wasaa'il الshirki wa asbaab اlwuquuci fiihi alguluwa fi qubuuri الsaalixiin maqsuudku waa in la caddeeyo wadooyinka shirkiga iyo asbaabaha keena in lagu dhaco inay ka mid tahay guluwi iyo xadgudub lagu sameeyo xaddhaafin lagu sameeyo xabaalaha dadka saalixiintaah ay ku aasan yihiin taasoo ku imaneysa in la dhiso in loo safro in lagu dul ictikaafo in la iftiimiyo oo la nuuriyo iyo wixii la mid a ah farqiga udhexeeya baabkan iyo baabu maa jaa ana sababa kufri bani aadama wa tarkihim diinahum huwa alguluw fi الsaalixiin farqiga udhexeeya waxa weeye baabkani akhasu min albaab اlأwl baabka hore waa ka khaasaysan yihi wa hada اlbaab fi اlguluwi fi qubuuri الsaalixiin guluwiga xagga qubuurta un gala qubuurta lafteeda lagu sameeyo ayuu ku saabsan yahay baabka horena fi lguluwi fiihim xabaalahooda ha noqoto iyagoo nool ha noqoto iyagoo dhintay in guluwi lagu sameeyo xabaalahooda ka baxsan intuba way soo gelayaan marka hada albaabu akhasu min albaab اlأwl labadubana waa min wasaa'il الshirk taasay wadaagaan alguluw fi الsaalixiin cumuuma iyo alguluw fi qubuuri الsaalixiin labaduba wadooyinka shirkiga ayay kamid yihiin tawxiidda kasoo horjeeda waayo baabkan iyo baabka ka horeeya baabka ka horeeya muxuu ahaa baab ladi qablahu muxuu ahaa ya sheega de baabi ka horreeyey a baabu ma jaaa min التqlid في man cabd الlaha cinda qabri rajuli صaalح fakayfa ida cabadahu marka baabka iyo baabkanna farqiga udhexeeya waa maxay cumuum iyo khusuuص baa ka dhexeeya lanna hada اbaab caamu fi jamiici anwaci اlguluwi fi qubuuri الصaalixiin baabkani guluwiga qubuur الصaalixiin lagu sameeyo o dhan buu ku saabsan yahi ha noqdo in la dhiso in la iftiimiyo in la dul fadhiisto la dul ictikaafo in loo safro waladii qablahu khaasu fi cibaadat اllahi cinda qubuurihim baabka ka horeeyaana wuxuu ku saabsany uu ku gaar yahay quluwi gaara oo ah in cibaadada ilaahay la caabudayo xabaalaha lala doonto marka baynahumaa cumuumna khusuus marka hada lbaabu acamu min aladi qablahu وأkص min bاab ma jaء أna sabba kfr bني aadama wa tarkihim diinah اlغuluw fi الصاalixiin saddexda baabba waxaa kulminaya horena waan idinku sheegay baabu ma jaء ana sabba kfr bني aadama wa tarkihim diinahum alغuluw fi huwa اlغuluw fi الصاalixiin iyo baabu ma jaء min التklid fi man cabd الlah cinda qabri rajuli صالح fakayfa ida cabd iyo baabkan baabu maa jaa ana alguluwa fii qubuuri saalixiin yusayiruha awthaanan tucbadu min duuni illah saddexdaa baabba maxaa kulminaya waxaa kulminaya ana hadihi alabwaab athalaatha fi bayaani wasaa'il shirki wa wuquuci innaasi fiih saddexda baabba waxay isugu imanayaan inay caddaynayaan waddooyinka shirkiga iyo asbaabaha keenaa in lagu dhaco walihada musanifku saddexda baab uu xidhiidhiyey في masائل awal abwaab الثalaaثة waa baabu ma jaءa sabba kfri bani aadama watarkihim diinahum wاlguluw fi الصaalixiin masaaishiisa wuxuu ku yihi ana man fahima hada اbaab oo baabka aynu akrinay wa baabayni bacdahu iyo laba baaboo ka dambeeyo kan ah iyo baabu ma jaءa min التaqlid tabayana lahu غurbaة الإسlاam waraأى min qudraة الlahi wa taqlibihi lilqulub ka saddexa baab sidaasi ayaa waxa weeyaan ay ugu saabsan yihin mawduuca guud oo ah wasaaisha shirkiga iyo asbaabta keenta in lagu dhaco oo baabka saddexda u horeeya alghuluw fi saalixiina cumuuma inuu yahay min asbaab shirki wa wasaa-ilihii buu caddeeyey baabka ku xigaana cibaadatullahi cinda qubuuri الsaalixiin inuu ka mid yahay asbaabta shirkiga iyo wasaaishiisa baabkana alguluw fi qubuuri saalixiin qubuurta lafteeda guluwiga lagu sameeyo inuu kamid yahay wasaaisha shirkiga iyo asbaabtiisa sheekh sulayman bin cabdillahi wuxuu yihi fi taysiir caziz alxamiid isagoo baabkan iyo maqsuudka laga leeyo caddaynaya araada almusanifu bi tarjama umuura baabkan arrime inuu ku caddeeyo uula jeedaa musanifku alawalu altaxdiiru min alguluwi fi qubuuri saalixiin inuu dadka uga digo in uluwi iyo talax lagu sameeyo xabaala saalixiinta athanي ana alguluwa fiiha ya ilaa cibaadatiha uluwiga lagu sameeyo fii qubuuri saalixiin wuxuu ku dambeeyaa in la caabudo athaaliثu anaha idaa cubidat sumiyat awthan walow kaanat qubuura saalixiin mar haddii la caabudana awthaan bay noqonaysa magaca wathan way qaadanaysaa walow qabru saalix baa noqotay alraabicu aلtanbiihu calى اlcilati fi اlmanci min albinaai calayha waاtikhadiha masaajid muddada ku baraarujiyo sababta loo diiday in xabaalaha la dhiso lagana dhigto meel cibaado sababta loo diiday waxay labada arrimoodba alguluw fii quburi saalixiin bay ka mid yihiin waana min wasaa'il shirk wa asbaab اlwuquuci fiih shaki kuma jiro shirkiga iyo alictiqaad fi اlamwaat inuu ka bilaabmay alguluw fi اlqubuur kaasoo ku yimi bimujaawazati اlxadi الsharciyi fiiha xadkii ay shareecadu u yeeshay in la dhaafiyey masalada uu musanifku baabkan ku sheego oo ah ana alguluwa fii qubuuri saalixiin yusayiruha awthana tucbadu min duuni illah waxaa sidaas oo kale u nasgareeyey gayru waaxid min alculamaa waxay sheegeen inay tahay min acdami asbaabi lwuquuci fi shirk bal jacalahu bacduhum asla asbaabi shirk culimada qaarkood asbaabta shirkiga waxa u asalkaabay ka dhigeenba alquluw fi qubuuri saalixiin waxaa ka mida alqaadi ciyaad raximah llahu tacaala fi ikmaali lmuclim kitaabkiisa saxiixu muslimka waxa weeyaan uu ku sharaxo wuxuu tasriixinayaa markaa aslu cibaadati gayr illahi inay ku timi quluwi lagu sameeyey dad saalixiina waxaa la mida ibnu qudaama wuxu uhi waqaalat caaisha inama lam yubraz qabru rasuuli الlah lianlaa yutakada masjida waliana takhsiisa اlqubuuri bالsalaati cindaha yushbihu tacdiim اlasnaami bisujuudi laha wاtaqarub ilayha waqad ruwina ana ibtidaءa cibaadaة اlasnaami tacdiim اlamwaat asnaam in la caabudaa waxay ka bilaabantay dad dhintay oo si khaldan loo weynayay biitikaadi suwarihim wa masxihaa wasalaati cindaha shekh islaam ibnu taymiya raxima llahu tacaala isagu fii gayri mowdicin buu masaladaasi uu ku tasriixiyey wuxuu leeyahy kitaab ha qaacidaة cadiimaة fi lfarqi bayna cibaadaati ahli اlislaami wاliimaan wa cibaadaati ahli الshirki wالnifaaq صفxada labiyo afartan wqad habta canhu fi الصaxiix anahu qaal laa tجlisuu calى اlqburi walaa tusaluu ilayha fanahaahum can itikaadi اlqburi masaajid kama taqadam wanahaahum can الصalaaةi ilayha fanahaahum أن yajcaluuha مساجد أو قبلة وهذا لأن أصل الشرك في بني آدم إنما كان من الشرك biasxaabi اlqubur wuxuu nebigu arrintaa hadalkeeda aada u soo celceliyey ugu adkeeyey dadka leanna shirkiga bani aadamka dhexdooda ka dhacay waxaa asal u ahaa waxa weeyaan shirki lagu sameeyey qubuuraha iyo xabaalaha qala shawkaniyu raximah llahu tacaala fi sharxi suduur falaa shaka walaa rayba ana asabab alacdam aladi nashaأa minhu hada الاctiqاad fi اlamwaat huwa ma zayanahu الshayطaan lلnaas min rafci الqbuur yaani shay kuma jira bu i sababta weyn ay ka bilaabantay waxaan laga aaminay dadka dhintay inuu yahay wuxuu shaydaanku dadka u qurxiyo a min rafcin lilqubuur in xabaalaha markaa la saraysiiyo wa wadci sutuuri calayha oo marye lagu dado iyo daahiyo wa tajsiisihaa oo la nuuradeeyo wa tasyiiniha biablagi ziina oo la qurxiyo sida ugu dhamayska tira wa taxsiiniha biakmali taxsiin waxaaso dhan maxay shareecadu u diiday marka la arka qabri waxaa lagu sameeyey la dhisay qubada laga dhisay la nuuradeeyey la ranjiyeeyey waxa weeyaan eh, daahiyo iyo maryo qurux badan la huwiyey shaydaanku wuu ku dagayaa dadka juhaasha faina aljaahila idaa waqacat caynuhu calىa qabri min alqubuur qad buniyat calayhi qubat fadakalaha wanadara cala lqubuur wanadara cala lqubuur wanadara inay taan malaynayaa tasxiif ay tahay fain aljahil idaa waqacat caynu calaa qabri min alqubuur qad buniyat calayhi qubat fadakalaha wanadara ila sutuur raayica wasuruj almutala'lia waqad suطicat xawlahu majaamir الطib falaa shaka walaa rayba anahu ymtaliu qalbhu tacdiima lidalika اlqbr yani qabrigaasi qalbigiisu ku weynaanay wayadiiqu dihnuhu can tasawuri ma lihada اlmeyit min almanzila wydkulhu min الrawcati wاlmahabati ma yazracu fi qalbihi min alcaqaa'id الshayطaaniya alati hiya min acdami makaa'id الshayطan lilmuslimiin وأشد وسائله إلى ضلال العباad ma يزلزل عن الإسلام قليلا قليلا حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ma lا يقدر عليه إلا الله fayasiru fi cidaadi اlmushrikiin hakada waay musanifku raxima llahu tacala wuxuu yihi ana alguluwa fi qubuuri saalixiin guluwiga tacriifkiisa hore inoo soo maray iyo asaalix labadaba tacriifkiisu asaalixiin ma aha qeyd xukunkani kuma gaar aha qubuur saalixiin bal yashmalu kula qabrin qabri kasta xukunkani wuu khuseeya dikru saalixiinna maxaynu hore u nidhi kharaja makraj alghaalib falaa yufiidu taksiis sida haalibkaaba waxay tahay qubuuraha guluwiga lagu sameeye inay yihiin qubuur saalixiin laakiin qabri kastoo guluwi lagu sameeyo xukunkiisa waa sida qabru saalix iyo qabru aalix yusayiruhaa wahanan ay yajcaluha alwahanna waa ismu jaamicu likuli maa yucbad min duuni illah oo magacu hoos imanaya wax kastoo la caabudo o ilahay sukadi sawaaء kaanat lahu suura am lam takun suura manxuuta ha lahaado la qoray ama yaanu lahaan hadduu suuro leeyahay shaygu suuro bani aadam ma suuratu xayawaan sanam baa la idhaahdaa falwathanu acamu min asanam wathanka iyo sanamka waxa caamsan sanamka caamsan tucbadu min duuni illah wa wasfi kaashifa ee qeyd maaha mar hadduu wathanba yahay dee wathan lama yidhaaba shayga ila ida cubida min duuni illah marka tucbadu min duuni illaahi waa wasfi kaashifa ee taqyiid maaha musanifku afar daliil buu baabkan ku sheegay adaliil awal qaala rawaa maliku malik wuxuu wariyey fi lmuwaطa ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam qaala inuu yihi allahuma iyo allahu laa tajcala ka yeelin qabrii qabrigayga wathanan yana macbuud yucbadu la caabudo ishtadda waa daraaday gadab ullahi ilaahay cadhadiisii calaa qowmin bay ku daraatay qowmkaasoo itakaduu ka yeeshay qubuura ambiyaaihim nebiyadooda xabaalahoodii masaajida ee amaakina cibaada meelo cibaado ka dhigtay malik baa wariyey xadiidkan min ariiqi caطaa bni yasaar caطaa ibnu yasaarna waa taabici fi xadiidu mursalu isagoo mawsuula min riwaayati abi saciidin اlkhudri ayuu bazaar wariyey laakiin waa غayru maxfuud sanadka waxaa ku jira cumar ibnu sahbaan oo ضaciifa ah. bal bazaar wuxuu hi waqad ajmacuu calىa ضacfihi buuri cumarkaasi xadiidka isagoo mutasila wariyey isagoo ضaciifa ah, haddana wuxuu khilaafay aلhiqaat aladiina rawowhu mursala sida imaamu malik oo kale marka riwaayaddiis waxay noqonaysaa ضaciif hiqaad khilaafay maxaa la hahdaa إذا khاalف الضعيiف شhاdا iska hubs waa ضعيif baan ku uri ka wax khilaafo waa ضaعيif kan la khilaafayna waa ثiqة munkar riwaayatu munkara ayb lakin lilxadiiثi shawaahid yakunu biha xasana xadiidkan wuxuu leeyahay asaniid kaleo qaar mursala iyo qaar musnadaba le u markhaati furaya shawaahiddiisa waxaa kamid a xadiiثu abi hurayra fi musnadi axmed أن النبي qال اللهma lا تجعل qبري وثنا لعن الله qوما اتkذوا qبور أنبyائiهم مساجد اللهma lا تجعل qبري وثنا يعبd مaعنihiisu waa ظاahiر waxaana ku jirta haddii qabriga nebiga la caabudi lahaa la saara waثaنا la kana waثaنا في xukmi الشharع شharci ahaan wuxuu ku xukmnaan lahaa dadkaa caabuday marka xaggooda laga eego inuu yahay wathan masaladana culimadu xadiidka waa u daliishadeen sida sheekh sulayman bn cabd illah raximah llahu tacaala nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ka ducaystay inuu qabrigiisu noqdo mid la caabudo oo qabriga laftiisa cibaado loo yimaado isaga la caabudayo damaha isaga waa qabriga maha shaksiyat nabiy alayh slat sla waa qabriga ayuu xadiidku kusaabsany ducada nabiga ilaahay subxana wa tacaala waa ajiibay qabrigiisiina inay jahaaladu wathan ka dhigtaan ilaahay uma suurto gelin si daahira oo muuqata ayay caabudaan si xabaalaha kale lagu sameeyo walihada laa yutaafu biqabri nabiyi alayh salatu slam qabriga nebiga laguma dawaafo qofka is yahaa ku dawaafna suurtagalo maaha walaa yusallaa ilayhi salaadna loolama jeesto oo xataa gidaar muhalathu saddex geesabaa saa ugu xidhan oo aanu qofku qaabili karin walaysa hunaaka man yadbaxu cindahu mid intuu xoolo kaxeeyo qabriga nebiga ku dul gowraca tacdiima linabiy wa taqaruba ilayhina ma jiro saa xabaalaha kale lagu sameeyo walaa yuujadu makaanu liman yajcaluunahu ciidan meel ma jirto loo sameeyey dadka qabrigaa ciid ka dhigta ee isugu yimaada halkaasoo ay ka xadreeyaan oo ay ka heesaan in ducada nebiga la ajiibay culimo badan baa sheegtay minhum sheikh islam ibnu taymiya raximah llahu tacaala mujaladka toddobiyo labaatanaad saxda saddex boqol iyo sideed iyo labaatan wakadalika sheekh sulayman bn cabd illaahi wuxu uhi qad istajaaba allahu ducaaءa rasuulihi famanaca الnaasa min alwusuuli ilى qabrih lianlaa yucbada istijaabaة liducaaءi rasuulihi kama qala ibn اlqayim faajaaba rab اlcaalamiina ducaaءahu waaxaaطahu bihalaaثaة min aljudraani ishtada غadb اllahi calى qowmi itakaduu qubuura anbiyaئihim masaajid waa waran rasuulku uu ka waramayo wixii ay sameeyeen ama ka dhex dhacay ummadii hore isagoo u digaaya ummaddiisu waxaasoo kale inay sameeyaan si aanay cadhada ilaahay ugu dhicin sida kuwaa cadhada ilaahay ay ugu dhacday jumladana ishtada gadab اllahi calىa qowmin waa jumla tacliiliya waa jumlo wax lagu sababeynayo marka waxay ka dhigan tahay in la yihi ina اtikhaada اlqabri wathanan yakunu biitikaadihi masjida in qabrigu uu noqdo mid la caabudaa waxay ku imaneysaa in marka hore masaajid laga dhigto meel cibaado laga dhigto waayahay walihaada baa la sheegay cadhada ilaahay ku dhacday qoomka qubur ambiya ka dhigtay masaajid marka wasiilau cibaadati اqabri waa maxay waa itikaadu masjida in meel cibaado marka hore qabriga laga dhigto marka rasuulku wuxuu ka baqay in qabrigiisa masaajid laga dhigto deetana uu ku dambeeyo in la caabudo walihaadaabuu ducadan ku ducaystay waayo ereyga alqowm ee xadiidka ku jira almuraadu bihi hunaa alrijaal wالnisa macan rag iyo dumarku way soo gelayaan lanna xukumkan ah inay xaaraan tahay itikaadu اlqubuuri masaajid waa caamu lilrijaali wالnisa xukum ragga ku gaara maaha lakiin culamaa luga way isku khilaafeen waa faa'ida lugawiye ereygan alqowm hal huwa khaasu bالrijaal am yashmal الrijaala wالnisa ma ragguu ku gaar yahay mise rag iyo dumarkaba way hoos yimaadaan ibnu manduur fi lisaan اlcarab wuxu uhi wlqowmu aljamacatu min الrijaali wالnisaai jamiica rag iyo dumarkaba alqowm waa la ihahda wa qiila huwa lirijaali khaasata duna الnisa waxaa la yihi maya waa magac raggu iska leeyihinoo dumarku shaqo kuma leh waxaana quweynaya bui qowl lahi tacaala ya ayuha aladiina aamanu laa yaskar qowm min qowm asa an yakunuu khayra minhum raggun baa dee qowm halkaa looga jeeda waxaa ku xigta walaa nisaa min nisain casaa an yakuna khayra minhun haddii markaa dee dumarku ay alqowmkaa soo gelayaan looma baahdeen in si gooniya loo sheego zuhayrna wuxuu yihi shaacirka carbeed wamaa adri wasawfa ikhaalu adri aqawmu aali xisnin aqowmun aalu xisnin am nisaa aqawm e rijaal ma ragba ba aalu xisnin am nisaa waayahay marka waa masalo la isku khilaafay waanay dhacdaa in alqowm la iطlaaqo iyadoo rag iyo dumarkaba looga jeedo fi asl macna unbuu khilaafku ku sugan yahay wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsud الbاb wma fihi min jamcihi slى الlaه عليه وsلم byn الduعاaءi bأn la yجcl الlah qbra wثna يucbad وإخbaarihi bأna غضب الlahi اجtad عlى اladina اtakaduu qbور أنbiyahi masaajid waa inuu nebigu kulmiyey laba arimood inuu ilaahay ka baryay inaan qabrigiisu noqon mid la caabudo iyo inuu ku waramay inay cadhada ilaahay ku dhacday iyadoo weliba daran oo adag cidda qbuur الأنbiya masaajida ka dhigatay labadaasaa la jamciyey soo ma haddaba ufiirso maxaa la jamciyey allahuma laa tajcal qabrii wathana waa ducadii taas ishtadda gadb اllahi calى qowmi itakaduu qubuur anbiyahi masaajid labadaasaa la jamciyey marka maxay tusinaysaa ta hore oo ah an yakuna qabruhu wathana wasiiladeedu waa maxay waa ta dambe oo ah itikhad اqubuuri masaajid waitikhad اqubuuri masaajid min alguluwi fiiha in xabaalaha meel cibaado laga dhigtaana uluwiga xabaala lagu sameeyay kamid wa hada yudinu biana guluwahum fi qubuurihim biitikaadiha masaajid huwa muujibu licibaadatiha guluwigay ku sameeyeen qubuur اanbiya wالsaalixiin oo suuradiisu ay ahayd inay meel cibaado ka dhigteen ayaa ka sababay licibaadatiha wa sayruuratiha awthaana tucbad min duuni illah iyo inay noqoto ay ku dambeyso snaam la caabudo adaliil الthani walibni jariirin bsnadh عan سfyاn عan maنصuuri عan mujaahidi afarأytm الlata والعuزى ay fi tafsiri qowlihi taعalى afarأytm الlata والعuزى qaala wuxu uhi mujaahid kaana wuxuu ahaa laata yalutu lahum mid u walaaqa ama u qoosha asawiiqa bashada baasha la haha basa meel mise basho baso waay famaata uu dhintay facakafuu calىa qabrihi qabrigiisii bay dul fadhiisteen ay tacdiima lahu marka ibnu jariir baa wariyey aharkan saa uu sheegay min طuruqi can sufyaana bihi waana صaxiix rijaaluhuna waa rijaalu shaykhayn yalutu sawiq asawiq waa daqiiq اlxinطa aw الshaciir yuxamas uma yudxan waa baashan la idhaha qamadida ama heedda ayaa la dubaa waa la saloolaa kadibna waa la ridqaa markaasaa laga dhigaa sharaab wax la cabi karo yalutu min latta yalutu ay khalaahu bisamni watamri walmaa yaani waxbuu ku dara biyo iyo subag iyo timir iyo waxaasuu ku dhex qooshi jira cakafuu calaa qabri ay laazamuuhu waxabasuu anfusahum caleyh qabrigiisii dul joogistiisay joogteeyeen naftoodii bay ku dul xidheen wa aqbaluu caleyh alcukuuf calى shay macnihiis waa ka wجه dilaalة hada اأhر calى maqsuud الbab waa maxay waa ma fiihi min أna اlguluwa fi dalika الrajul الصaalح oo waxa ku jira ee ku cad oo ah guluwiga lagu sameeyey ninkaa saalixa ah iyo wa fii qabrihi markuu dhintay qabrigiisii lagu sameeyey oo ku bilaabmay bilictikaafi caleyh in qabrigiisii la dul fadhiisto waa ka barakaysanaynaa waanu dul joogaynaa weyneyn aan weyneynaa weyn sayarahu bacda dalika wathanan yucbad min duuni illah muxuu ku dambeeyey guluwigaa qabrigiisa lagu sameeyey in la caabuday xataa adxaa min ashhar اlasnaam alatii cubidat fi ljaahiliya ilaa uu ka mid noqday asnaamtii u caansanayd ee la caabuday fi ljaahiliyati la caabuday adaliil الثالث qaala abu ljawza wuxuu yihi can ibni cabaas kaana wuxuu ahaa yalutu sawiiqa basada mid qoosho lilxaaj xujaajta u qoosha rawahu الbukhaariي fi صaxiixihi bsanadi mutasili can abi اljawza can ibni cabaasi radi allahu canhuma fi qowlihi allaata wاlcuza qaala kana allaatu rajula yalutu sawiq sawiiqa alxaaj waa yahay ibn abi xaatimna wuu wariyey min ariiqi camr ibn malik can اljawza can ibni cabaas walafduhu fiihi walafduhu fiihi ziyaada kaana yalutu sawiqa calى اlxajar manaa dhagax meeshaa yaalay ayuu sawiqa ku samayn jiray basadaas falaa yashrabu minhu axadu ila samina facabaduuh qof kastoo cabaa waa ku naaxi jiray oo ku cayili jiray deetana wuxuu ku dambeeyey markii dambe inay caabudaan wجه dilaalة الأثر عalى maqsud الbab waxay ma fiihi min التصريح بأna غuluwahم fiihi waa waxa ku jira oo cadayn la cadeeyey guluwigii ay ku sameeyeen laata sayarahu waثna yucbad min dun الlah inuu ka dhigay markii dambe sanم la caabudo marka haakada الغuluw في الصاaliحiin wa fي quburihim yaؤul bالnaasi ilى cibaadatihim guluwiga lagu sameeyo dadka saalixiintaa ama xabaalahoodu dadka wuxuu kula dambaynaya marka dambe inay caabudaan waana qadiyad sariixa oo dee nusuustu ay ku caddahay waaba halkii shirkigu ka bilaabmay waaqicana de way ka muuqata oo qabri aan guluwi lagu samayn shirki laguma sameeyo shirkiga guluwi baa ka horeeya in markaa la idhahdo laata wuxuu ahaa nin fiican oo dadka xujaajta iyo dadka caawiya oo basada bahashaa la idhaahdo u qoosha oo labada qiraae ee suura aayadda la akriyey midkood ayuu macnuhu sidaa noqonaya oo ah qiraaatu tashdiidi ta allat markaasuu nin magicii noqonaya qiraaada kale oo ah bitakfiifi ta oo qiraaatu aljumhuur ah waxay leeyihin waa sakra lat waa salax nin magicii maaha laakiin waxaa la odhan karaa labada qiraao isma diidayaan oo ninka iyo salaxu labaduba waa jireen sida riwaayadda ibn abi xaatim ba ka fahamnay kaana yalutu sawiqa cala alxajar salax meeshaa yaalayna waa jiray oo uu ku shubi jiray inuu maqor lahaabaa laga yaabaa basada marka uu walaaqo dadku halkaa ay ka cabi jireen iyo dee ninkaa basada samayn jiray labaduba waa jireen xagga luqaahaanna waxaa la odhan karaa asalku tashdiidku ahaa oo allaat oo ah waxa weeyaan ismu rajul lakin khufifa likahrat اlisticmaal oo ereygu haddii waxa weeyaan shad iyo waxa uu leeyahy o aada loo isticmaalo shadku carabka waa ku yara adegya marka dambe waa la iska khafiifiya tashdiidka waa la iska daayaaba marka labada qiraa'o isma diidayaan culimada markaa saa ku jamcisay waxaa ka mid a alismaaعiili sida ibnu xajar fatxulbaariga uu kusoo naqilay qala ismaaعiiliyu hada tafsir oo ah in la ihahdo laata nin buu ahaa calى qira'ati man qara'a allat bitashdiid ta qultu walaysa dalika bilaazimin bu hi ibnu xajar laazima taas isagoo khafiif la akrinayo bitakfiif ayaa la odhan karaa waa nin bal yaxtamil an yakuna hada asluhu tashdiidku inuu asl ka yahay wakhufifa likahrat اlisticmaali wاljumhuuru calى اlqira'ati bاtakfiif sheekh sulayman ibn cabdillahina wuxuu yihi walaa takhaalufa bayna hada الtafsir wاlqiraءة tafsiirkan a in la idhaho nin saalixaba iyo qiraa'ada bitakfiif la akriyo iyo wa beyna qira'ati man qara'a bitashdiid la akriyo wa beyna qira'ati man qara'a bitakfiif wa qaala inahu kana xaj bitakfiif suurtagal ma ha sax walaa takhaalifa beyna hada tafsir waa in la haha rajul saalixa buu ahaa iyo wlqira'a bitashdiid la akriyo wa beyna qira'ati man qara'a bitakfiif oo shadka laga daayo wa qaala yihi inahu kana xajara facabaduu washtaqw lahu min ismi اllahi alilah kama taqadam taqriiru fi bab man tabaraka bishajarati markaa isma diidayaan buri labadaas adaliil الraabic وعan ibni cabaasi radi allahu canهuma qaala wuxuu yihi lacana rasuulu الlahi salى الlaه alay slam rasuulka ilaahay waa nacdalay zaa'iraati اlqubuur dumarka xabaalaha booqda iyo wاlmutakidiina calayha kuwa xabaalaha ka yeesha almasaajida meel cibaado ama masaajid ka dul dhisa iyo wasuraj kuwa xabaalaha markaa iftiimiye nuur iyo iftiim u yeela rawahu ahlu الsunan xadiidkan waa la isku khilaafay khilaafkuna wuxuu ku salaysan yahay axadu ruwaati baa ka uu yahay la isku khilaafay saalix ma ibnu baadam ba baadam iyo baadaan bilmiim iyo binuun labadaba loo akriya isagoo saalex kale sidaas saxiixa jamaahiir اculama ay ku tageen wa minhum alimaamu axmed waa inuu saalex ibnu baadam yahay saalex markaa ibnu baadam oo ah mowla umihani waa ninay daciifiyeen culimada badankooda jumhuur اculama alimaamu axmed raximah اllahu tacaala iyo alimaamu muslim iyo jumhuur الnuqaad oo daciif bay yidhaahdeen bal waxa u raacda bay idhahdeen inuu mudelis yahay inay u raacdaan lada xaafid ibn xajar taqriibka wuxuu ku uhi waa daciif mudelis marka waa daciif xadiidku binaan calى ana صaalix huwa baadaan mawla umihani iyo saalix inuu yahay daciif inuu yahay sheekh اlalbanina takriij fiican buu ku leeyahay xadiidkan uu takriijiyey sunanu abi dawuudka iyo daciifada labadaba si fiican buu ugaga hadlay waad u noqon kartaa laakiin xadiidka saddex qodob buu ka kooban yahay qadiyadda ziyaaraة الnisa lilqubuur iyo qadiyadda waxa weeyaan ku saabsan itikaad masaajidi itikaad اlqubuuri masaajida iyo qadiyatu israaji اlqubuur marka qadiyadda ku saabsan in qubuuraha masaajid laga dhigto axaadiis badan oo mutawaatira baa kusoo aroorta oo diideysa oo inagii baabkii horena kusoo aragnay taas qadiyadda ku saabsan tasriij اlqubuur xabaalaha in la iftiimiyo qasdan xaaja waxay keentay maaha haddii qof lagu aasayo dee trig ama mashiin waa la shidan karaa biqasdi waxa weeyaan alisticaanati binuur weeye ee maaha in xabaasha la nuurinayo ama la shidayo wakadalika haddii xabaaluhu suuq ku dhex yaalaanoo laambadihii suuqaa iftiiminaayey iftiinkoodu xabaalaana u gaadhayo waxaa looga jeedaa yanaa israaj maqsuuda xabaasha loola qasdiyey oo iftiinkan xabaasha loo shidayaaba xabaashaa loogu talagalay ka isaga wax daliilo oo saxiix ah oo si gaara ah u diidayaa ma jiro laakiin adila caama ayaa arrintaa culimadu u daliishan sida ibnu qudaama iyo shekh islam ibnu taymiya bal culimada qaarkood ijmaac bay kusoo naqliyeen inaanay banaanayn adilada caamka ay u daliishadeen waxaa ka mid a ah inay arrintaas tahay min tadyiici ilmaal xoolihii oo la dayacayo wakariha lakum halaaثa maxaa ka mid ahaa idaacaة اlmaal oo dadkan xabaalaha ku jira hal yantaficuun bihada الnuur laydhkan iyo iftiinka la dulgeeyey ama mashiinkan loo shidayo ama tiriigan shidaalku uu ku baxayo miyay ku intifaacayaan maya kuma intifaacayaan marka dadkii noolaana kuma intifaacayan kuwii dhintana kuma intifacayan xoolo la dayacay bay noqonayaan waata kale eh arrintaasi waa min wasaa'il اlguluw in xabaalaha guluwi lagu sameeyo ayay sabab u noqonaysa arrinta noocaasi ah walihada qabrigii nebiga alayh الsalaatu wasalaam oo ashraf اlqubuura saxaabadu wax iftiin oo haba yaraatee ay u sameeyeen ma jirto marka adilada caamka ee guluwiga ka digeysana waa loo deliishanaya iyaakum wاlguluw oo ama isagaaba guluwi ah ama waaba asbaabtii iyo wadooyinkii guluwiga ayuu kamid yahay waxaa timi qadiyadda ku saabsan ziyaaratu الnisaa lilqubuur dumarku inay xabaalaha booqdaan waa masale fiqiya fuqahaduna isku khilaafeen saddex qowl bay isugu khilaafeen oo kulaha riwaayatu can imaami axmed qowlka koowaad wuxuu odhanayaa ziyaaraة الnisaa lilqubuur waa muxarama waa xaaraan waana madhabka bacd اlmalikiya wa bacd shaaficiya wa bacdu alxanafiya ay ku tegeen waa bacd haddamaha madhabka laftiisii la soco yaani saddexdaa madhab madhab ahaan midna sidaa ma qabo oo malikiya iyo xanafiya waxay qabaan oo madhabkoodu uu yahay ziyaaraة الnisa lilqubuur inuu yahay mubaax madhab almuctamad cinda shaaficiyana waa ziyaaraة الnisa lilqubuur inuu yahay makruh lakin bacdu culamaa'ihim baa sidan qaba weyaana la soco muxaram waana riwaya can imaami axmed waana qowl kahiiri min culamaءi اxadiiث waana qowlka ay doorteen ibnu taymiye iyo ibnulqayim iyo waxay deliishadeen markaa axaadiid uu xadiidkani ka mid yahay deliishigaana nadar baa ku sugan awala xadiidka oo daciifa haaniyan haddii lagaba soo qaado inuu saxiix yahay wuxuu ixtimaalaa nacdashan inay dhacday intii aan la idmin ziyaarat اlqubuur ziyaarat اlqubuur mar bay mamnuuc ahayd kuntu nahaytukum can ziyaarat اlqubuur marka qabla اlidni inay arrintani dhacday walihada buu yihi alimaam الtirmidiyu raximah llah qad ra'a bacdu ahli اlcilmi ana hada kana qabla an yurakisa الnabiyu fi ziyaraة اlqubuur falama rakasa dakla fi ruksatihi alrijaalu wالnisa ahlucilmiga qaarkood baa sa arkay waxaa adiladooda kamida xadiidka cali ee ibnu maaja wariyey oo nebigu wuxuu yimi dumar markaa fadhiyo oo janaase sugaya suu hi miyaad maydhaysaan is idhahdeen maya miyaad qaadaysaan maya miyaad aaska ka qeyb gelaysaan markaas ihahdeen maya qaala farjicna ma'zuuraat gayra ma'juuraat noqda idinkoo dembaabay oo ajarna aan helin xadiidkana waa daciif ismaaciil ibnu salmaan alazraq altamimi alkuufi oo daciifa biitifaaqi culamaaءi اlxadiid ayaa sanadkiisa ku jira hadduu ansixi lahaana ziyaaraة اqubuur kuma saabsana wuxuu ku saabsan yahay dumar guri geeri ka jirta yimi oo iska dul fadhiyey iyagoo xana aan ka qabanayn farqi baana labada masale udhexeeya waxaa adilada ka mida xadiidka cabd لlahi بn camr بn caas ee axmed iyo abu dawud iyo nasaa-i ay wariyeen uu dheer yahay xadiidkaasi laakiin shaahidka ku jira waxa weeye in rasuulku alayه الsalaatu wasalaam iyo saxaabo wada socdaa ay aaseen qof meyita marka markaanu ka soo dareeray buu leeyahay meydkii ayaa waxaanu aragnay gabadh nagu soo socota markaan u tegey misa oo faatimo ee bintu rasuuli illah saa rasuulku wuxuu ku yihi maa akhrajaki ya faatimo min beytik xag gurigaa kaa saaray faadimay markaasa waxay tihi qoladan geeridu ku dhacday baanu imi anoo tacsiyadeynaya faqala rasul lah falacalaki macahum alkuda ma laga yaaba meesha alkuda la idhaahdo inaad u raacdo la gaadhay qaalat macaad allah waqad samictuka tadkuru fiiha ma tadkur qaala low balagti macahum alkuda dakara tashdiida fi dalika macanaa arrin adag buu ka sheegay rasuulku in cadaabka ilahay u ku dhici lahaa haddii halkaa la gaari lahay almi xadiidkana waa daciif ah. rabiica ibnu sayf almucaafiri ayaa sanadkiisa ku jira <clears throat> haddii u waxa weeyaan eh, ansixi lahaana dee tashyiic اjanaaza buu ku saabsan yihi wa hunaaka farqu bayna tashyiic اjanaaza wa ziyaarat اlqubuur janaasadii oo la sido inay dumarku raacaan iyo xabaalaha inay tagaan laba masalo oo kala duwan wey marka janaasada la sido waxa laga qalbigooda inuu xamili waayo ay qayliyaan ama wax khaldan sameeyaan markay meydkii arkayaan waxaa kaloo dhici karta intaan laysu idmin ziyaarat اlqubuur inay arrintani dhacday daliilka afraad ee deliisho waa xadiidu mucaiya nuhina can itibaaci اljanais walam yuczam calayna janaaiska in raacna waa naloo diiday laakiin nalaguma adkayn xadiidkan mucaiye bukhaariyo muslim baa wariyey laakiin kuma saabsana ziyaarat lqubur wuxuu ku saabsan yahay tashyiicu ljanaaza labada xaaladoodna farqi baa udhaxeeya walihaada bukhaari bal fiqigiisa eg tashyiicu ljanaais iyo ziyaarat nisaa lilqubuur laba baab buu u kala sameeyey oo baabu itibaaci nisaai aljanaa-is kaasi waa baab iyo baabu ziyaarati nisa lilqubuur labadaa baab buu u kala sameeyey marka inay kala duwan bay tusinaysaa taas qowlka labaad wuxuu leeyahy waa makruuh waana qowlu bacdi اxanafiya iyo akharu shaaficiya iyo riwaaya can axmed waxaanu deliishanayaa xadiidkan umucaiya ayuu deliishanaya lakiin xadiidka umucaiya itibaacu اjanaa iyo tashyiicuhaa buu ku saabsanyaya kuma saabsana ziyaarat qowlka saddexaad u dambeeya waa inay mubaax tahay ziyaaraة nisa lqubur maana mustaxab maaha sida taragga waa mubaaxun waana qowlka akar اxanafiya wاlmalikiya ay ku tegeen riwaya imaam axmed bal ibnu xajar wuxu waa qowl akar اculamaa culimada badankoodu waa qowlka ay ku tegeen waxay deliishadeen xadiidka bureyda ee muslim wariyey qaala rasuulu الlah nahaytkm can ziyaaraة الqbuur fazuuruuha wanahaytkm can luxuumi اأضاaxi fowqa ثalaaثi faamsiku ma bada lakum wanahaytkm can الnabidi ila fi siqaaءi fashrabuu fi اlasqiyati kuliha walaa tashrabuu muskiran riwaayadda tirmidina fainaha tudakir اlaakhira xadiidkani bisiiqaة اlcumuum buu ku yimi rag iyo dumarkaba waa shamlisanaya in rag iyo dumarkaba looga jeedo waxyaabaa sii adkeynaya waxaa ka mid a in cilada xabaalaha loo booqanaya ay tahay cila yashtariku fiiha الrijaal والnisa aakhiro in la xusuusto iyo dadka dhintay in loo duceeyo rag iyo dumarkuba waa cilo ay wadaagaan raggun uma baahna aakhiro xusuusadka waxaa kale oo xoojinaya caaisha radia allahu canha oo ah xaaskii nebiga waxay tasriixisay ana n annahya الnisa can ziyaaraة اlqubuur qad nusika oo dumarka in loo fasaxay markii dambe inay xabaalaha booqdaan الحاkم وxuu ku wariyey في المستdرك عن عائشة عن عبد اللh بن أبي مuلyكة عن عائشhة أنa عائشha أقبلت ذاta يوم من المقابر waan arkay u عاشho xabaalha kasoo socota faqلtu لaha yا أم المؤمiنiن min أyna أqبلti xagaad ka timi baan ku uri qاaلت min qبر أkخhي عبدالرحمن بن أبي بكر faqلtu لaha أlayسa kاna رasuل الlah ينهى عن زiيaرة الqبور rasuulku miyaanu diidin xabaalha in la boodo qاaلت نaعم ثuma أmara بزiيaaرatiha ibnu maajana wuxuu wariyey isagoo mukhtasar oo ah amara الnabiyu alayh الsalaatu wasalaam biziyaarati اlqubuur marka caaisha waxay tilmaamtay nahyigii caamka ahaa iyo mid gaaroo dumarka ku saabsanay xataa hadduu jirayba in la nasakhay oo arrintu ay ku dambeysay in rag iyo dumarba loo ogolaaday ziyaaraة اlqubuur waxaa kaloo adilada ka mida waxaa kaloo xadiidka lagu sheegay axkaam ziyaaraة اlqubuur oo qura aan ahayn sida idikaaru luxuumi اladaaxi iyo shirbu nabiid iyo masaaisha noocaas sida masaaishaasi ay mushtarak u tahay beyn الrijaali والnisa ayaa ziyaaraة qubuurka lagu sheegay in ay mushtarak u tahay oo caama ay ugu tahay waxaa adilada ka mida xadiidka caaisha radia allahu canha ee muslim uu wariyey xadiidkaasi qiso dheer buu le xadiid dheer wey macnihiisa guud baan idin sheegaya rasuulku habeen buu u baxayey inuu soo booqdo baqiic uu baxayba caaisha waa hinaasihii dumarka waxay tiri mala guryihii kale u wareegay way daba gashay rasuulka ilaa halku tegey way la soo noqotay markii dambe ayuu rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu arkay dabeetana wuxuu yihi caaisha maxaa dhacay miyaad shakisanta sa waxay tihi qultu qaalat qultu laa shay waxba ma dhicin markaase rasuulku wuxuu ku uhi ad waxaad u socotay baad ii sheegi haddii kale ilahay baa ii sheegi doona waxii baa igu soo degi doona sa rasuulka ilaahayow aabbaha iyo hooyadii baan kugu furtay furtaye warkiiba deetana u sheegtay marka calaa kulli xaal waxaa qisadaa ku jirto xagga dambe kaga jirta inay caaisha tidhi kayfa aquulu lahum ya rasuul markaan xabaalaha booqdo maxaan ku idhahdaa rasuulka ilaahayow qaala qulii aلsalaamu calى ahli الdiyaar min almuminiin wاlmuslimiin ilى akhirih haddii ziyaaratu الnisa lilqubuur ay muxaram tahay ducaau الzaa'ir liahli الqubuur miyuu rasuulku caaisho bari la waxay ugu ducaynaysa miyuu bari la maxaa ka faa'idaa inuu baro fuqahadu de waa cajiib qolooyinka diidani waxay idhahdeen hadday soo dul martay iyo buu ujeedaa markaa de waa isaga ducayn kartaa <laughs> laakiin taa siyaaqi qisadaa diidaya oo caaisha waxay aragtay nebiga alay isalatu salaam oo baxay baqiic tegey intaa way daba socotay way la soo noqotay marka haddii ziyaaratu nisa lqubur ay xaaraam tahay rasuulku waa u caddayn lahaa kuma kaaftoomeen inuu bara un waxay odhanayso bal siyaaqa qisadu wuxuu ayidayaa marka ay booqato waxay u akriyeyso inuu rasuulku alayh isalatu salaam uu barayay markaa sida raajixi waa sidaa ziyaaraة nisa lilqubuur ay tahay shay mubaaxa oo jaa waxaa waxaad odhan kartaa dee nusuustu istixbaab bay tusisee maxaad mubaax qura aad u leedahay ama jumhuurtu u idhaahdeen waxaa jira waxyaaba dee dumarku ay ragga kaga duwan yihiin oo bixitaankoodi iyo waxaa ku saabsan iyo adkeyn xaggaa la adkeeyey shakilo kuma jiro inay shardi tahay marka ay baxayaan aadaabtii bixis bixitaanka inay la yimaadaan sida inay jilbaabkii xidhaan in waxa weeyaan diibkii iyo bukuurkii ay ka fogaadaan tabarujka iska ilaaliyaan xagga hadalka iyo socodka iyo dhinac walba in fitno looga aami yahay inay wax fitneeyaan ama iyaga in la fitneeyo iyo wixii la halmaalo qaala fiihi masaa'il alأulى tafsir اlawthan alawthan maxaynu ku fasiray ya kul ma yucbadu min duni illah الثانية تفsير العباadة اللهma lا تجعل qبري wثنا يعbd يعbd da macnaheedu waa maxay de waa in loo gowraco in lagu dul اعtikaafo in la baryo iyo wixii lamida الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم lm ystacid ilaahay kama magan gelin ilaa mima shay mooyaane yakاaf uu ka baqayo وquucu dhicistiisa hadday mustaxiil tahay in qabrigiisa la caabudo ilaahay kama magan galeen oo kama baryeen qabrigiisa inaan la caabudin oo mar haddii ambiyadii horeba qubuurtooda sidaa lagu sameeyey kiisana in lagu sameeyo wax dhici kara inay tahay ayuu rasuulku calayh salaatu wasalaam wuu arkay deetana waa ka ducaystay alraabicatu qarnuhu rasuulka xidhiidhintiisa bi haadaa arrinkan uu la xidhiidhiyey arrinkana inuu ku ducaystay qabrigiisa inaan la caabudin uu la xidhiidhiyey itikhaada qubuuri اlambiyaai masaajid maxay tahay arrinta faa'iida ku jirta taas labada arrimoodee rasuulku uu isku xidhay ama wada sheegay allahuma laa tajcal qabri wathana yucbad shada gadb اllahi calى qowmi itakaduu qubur anbiyahi masaajid ma faa'idatu dalik ma alcilaaqaةu bayna aljumlatayn waa su-aal haye a sax sax midna waa khaatimadii midna waa dariicadii itikaad اqubuuri masaajid waa sababtii keenaysay in qubuurta la caabudo ta kalena waa khaatimadii waa halkii dariicadaasi qofka ay kula dambeynaysay sababtaasuu rasuulku labada uu xidhiidhiyey marka wuxuu ka digayaa in qubuurta laga dhigto masaajido waayo waxay wasiilo iyo waddo u tahay in la caabudo macnu waa sidaas alkhaamisatu dikru shidati اlgadb cadhada daraanteeda sheegista la sheegay min allahi cadhadaasi xaalaha xagga ilaahay ka ahaatay oo ishtada gadb اllahi calى qowmi itakaduu qubur anbiyahi masaajid waxa ay sameeyeen wax weyn inuu yahay oo aada u fool xun bay taasi tusinaysa oo dee wixii dembigii u weynaaye u fool xumaa bay sameeyeen oo dee shirki ah waxa ay sameeyeenna dariico iyo sabab uu u noqday lihaada baa cadhada ilahay ku dhacday iyadoo daran waxaa kaloo ku jira ihbaat sifat اlgadb lilah in sifat اlgadb ilaahay loo sugo غضب iyo cadho anta makhluuqa lamid ahayn wa fii ana غadabahu yshtadu wayatafaawat cadhada ilaahay meelun ma taagna yaعnaa cadho cadho daran cadhada cadho ka khafiifsan de waa sifa taasina waxay tilmaamaysaa inay tahay sifa ficliya wax hal mar dhacay oo deetana sidaa ku dhammaaday inaanay ahayn inay tahay sifa ficliya oo ilaahay mashiiadiisa ku xidhan ilahay markuu doono uu ku sifoobo marka sababteeda la helo ilaahay uu ku sifoobo markaan sababteeda la helinna ilaahay afraaddeedii kuma sifaysna waxyaabaha tusinaya cadhada ilaahay inay sii kala daran tahay waxaa ka mid a ah xadiidka abi hureyre ee saaxiinka ku jira nebiy llaahi aadam iyo nebiyadii kale ee dadku ay yidhaahdeen noo shafeeco qaada yowma alqiyaama marka nebi maxamed laga reebo maxay ku jawaabeen ina rabbii gadiba alyowma gadban lm yqdb qablahu milahu walaa yaqdb bacdahu milahu rabbigay wuxuu cadhooday maanta cadho aanu mid lamida hore u cadhoon mid lamidaana dabadeed aanu cadhoon doonin waa daliil sariix oo tusinaya qadbku inuu yahay sifa ficliya oo aanu ahayn sifa daatiya wax mar intuu ku sifoobay deetana saa ku dhammaaday iyo inay cadhada ilaahay kala darantahy asaadisatu wa hiya masalada lixaad min ahamiha masaaisha baabka kuwa ugu muhiimsan bay kamid tahay waa sifatu macrifati cibaadati laata laata cibaadada la caabuday waa siday ku timi sida loo caabuday maaha siday ku timi caabudista la caabuday alatii laatadaasoo hiya iyadu min akbar اlawthaana oo cibaadada mabdaeedu muxuu ahaa mabdau cibaadati lat alay ka bilaabantay mabdauha alguluw wاlcukuufu calىa qabrihi sifada ku timi waxay ahayd in marka hore guluwi lagu sameeyey oo qabrigiisii la dul fadhiistay kadibna waxa weeyaan in la caabuday bay ku dambaysa famaata facakafu calىa qabrihi asaabicatu macrifatu garashada la garto anahu qabru rajuli saalix nin wanaagsan qabrigii inuu yahay waa sida dee aathaarta ku sugan inuu ahaa nin yalutu sawiqa lilxaaj yataqarabu ilى اllahi bidalika arrintaa ilahay buu ugu dhowaanaya taasaa salaaxiisa ishaaraysa athaaminatu anahu smu saaxibi اlqabri qofka qabriga ku aasan magiciisii weeye allaat wadikru macna tasmiya iyo magacaabistan macnaheeda bimacnaa waxay ku timi waxa magacan loogu bixiyey oo inuu ismu saaxib اlqabri yahay de waa kuwaa sheegay eh, taabici cabdullahi bn cabaas wakadalika mujaahid magacuna wuxuu ku yimi inay tahay anahu kana yalutu sawiq ataasicatu lacnuhu nacdasha uu nacdalay nebigu zawaaraat اlqubuur manaa bitashdiid waa xadiidku zaa'iraat buu ahaa lafdiga inoogu yaalay matniga laakiin lafdigii kale zawaaraat buu ku keenay marka culimada qaarkood baa yihi dumarka waxaan loo ogolayn inay badiyaan booqashada xabaalaha lakiin marmar waa booqan karaan riwaayadan baanay daliishadeen siiqatu mubaalagadu ku jirta zawaaraat ee laakiin xataa haddii ay ansaxdo waxa badani booqashadooda mise dumarka booqanaya baa badan labada oo ixtimaasha alcaashiraةu lacnuhu nacdasha uu nacdalay rasuulku min asrajaha cidda xabaalaha iftiimisay ee itakada calayha asuraj waayo arrintaasi guluwiga ayay ka mid tahay sabab u noqonaya marka dambe in la caabudo wallahu subxanaه wa taعalى aclam slى اllah alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin